u baab yahay yakulu cuna eygaasoo yakulu cuna min asaydi ugaartii uu soo ugaaray wax ka cuna xuunkiisa inuu muxuu ahaa in la cuna ayna bannaaneen caddayn la cadday ayuu baabkan u baab yahay xadiidka afar kun laba boqol iyo afar iyo todobaatanaad waa xadiis saxiixa qaala alimaam nasai aleyh ramat abarna axmed ibnu sulaymaan rahawa iqatun xaafid qaala xadaana yaziid wh bni haaruun wa iqatun watqin caabid qaala anba'ana zakariya ibnu abi zaa'ida wa iqatun caabid wa caasim ibnu sulaymaan axor wa iqa can shacbi caamir bn sharaaxiil shacbi wa iqatun faqiihun mashhuur weeyaan can cadiy bni xaatimin aljawaad ibn jawaad aطa'i radia allahu tacala arda qala wuxuu yihi xaatim cadi wuxuu yidhi cafwan sa'altu waxaan weydiiyey rasu rasuulka al sal slm waxaan ka weydiiyey can sayd ilmicraadi garbaqaataha ee ugaarta muxuu ah, lagu ugaara xaalkeeda ayaa wax ka weydiiyey ma bannaan yahay mise ma bannaano fa wuxuu yihi rasuulkeena sala allahu calayhi waaalih wasalam maa asaaba wuxuu ku asiiba garbaqaataha bixaddihi caradiisa iyo afkiisa fakul cun weeyaan wamaa ugaartii asaaba uu ku asiiba bicardihi ballarkiisa uu ku asiibiyo xooggiisana fa huwa isaga waqiidun waa mawquudo weeyaan waa wax la keli dhabay ama la nabar dhabay oo saa ku dhintay sidaas ayuu nabigeen yihi sala allahu calayh waali wasalam qaala wuxuu yidhi cadiy wasaltu waxaan wax ka weydiiyey nabigeena sal l slm can kalbi saydi ugaarta eyga lagu ugaarsaday wax ka weydiiyey oo fa qaala rasuulkeena wuxuu yidhi sala allahu calayhi waali wasalam idaa arsalta haddii aad dirta kalbaka eygaada wadakarta aad ku xustay ism allahi magaca all caleyhi korkiisa fakul cun ayuu nabig yihi sal allahu calayhi waali wasalam qultu waxaan idhi wain qatala haduu dilana wain qatala hadduu dila bal ka warran oo neefkii ama ugaarki ugaartii ay nafta ka dhacdo ka warran qaala wuxuu yihi rasuulkeena sala allahu calayhi waali wasalam wain qatala haba dile fain akala minhu hadduu wax ka cuna fain akala hadduu ka cuno minhu xaggiisa oo ugaartii wax ka cuna eygii falaa takulha cunin wain wajadta haddii aad la kulanta macahu eyga la jirkiisa isaga uu la jiro kalban ey hayra kalbika eygaada aanan ahayn waqad qatalahu uu dilay oo muxuua ah, ugaartii ay meey tahay falaa takulha cunin fainaka adiga inamaa in kalemaana dakarta waxaad hoosta isma allahi magac alla calayhi isma allahi magac alla caza wajalla calaa kalbika eygaada markaad diraysa ilaahay magaciisa ayaad ku dhawaaqday walam tadkur maadan xusin calaa hayrihi eygaada waxaanan ahayna magaca lakumaadan sheegin magaca lakumaadan sheegin rabbigan subaa wataala magaciis maadan sheegin oo bismi aad eygaada ku dirtay eyga kale laakiin bismi illaahi dirin sida awgeed mid dilina ma garan kartid isla wada dileen ma gooni u dilay makii kalaa dilay ma garan kartid marka sidaa darteed ha u dhowaan ayuu nabig yiri sal allahu alayh waali wasalam waa xaaraane xadiid afarka laba boqol iyo shan iyo toddobaatanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nascali caleyh raxmat akhbarna camr ibn yaxya ibn alxaaris waa iqatu wey qaala xadaana axmed ibn bn axmed ibn abi shacayb soo maaha axmed ibn cabdilaahi ibn abi shacayb alxaraani waa qaala xadaanaa muusa ibn acyan waa iq macmar ibn rashid ilasdi waa tabt can caasi weli faadil baa usii raacsan can caasi ibn sulaymaan alaxwal weyan waa iq shacbi can cadiy bni xaatim bn radia allahu taala arda aljawaad ibn jawaad anahu cadiy bni xaatim sa'ala wuxuu weydiiyey rasul rsulka sal slm can saydi ugaarta wax ka weydiiyey qaala wuxuu yihi rasuulkeena sal اllah alay slm idaa arsalta haddii aad dirto kalbaka eygaada oo fadakarta aad xustay isma allahi magaca alla caleyh korkiisa oo faqatala kadibna ugaar uu dila walam yakul uusan cunin fakul cun weeyaan wain akala hadduu cuna minhu xaggiisa falaa takulha cunin fainamaa in kale ma ahane hadduu wax ka cunay amsakahu wuu u qabtay ugaartii calayhi isagaa isu qabtay oo dantiisu u qabsaday u ugaarsaday walam yumsik calayka adig kuuma ugaarin o adig kuuma qabanin saasuu nabigeena cilad uga dhigay sala allahu calayhi waaali wasalam intaa waxaan ugu soo baxnay eh, eyga lagu ugaarsado iyo garmaqaataha lagu ugaarsado in xaaladooda siay kala noqoni oo xalin aanaad ugu soo hadalnay ama qaybo ka mid a ah an sheegnay ee halkaan ugu baxayna halkan waxaan ka gelaynaa insha allahu tabaaraka wa baab kale oo ah eygi ama eeyihii ayagoo la jamciyey xukunkooda muxuu noqonayaa inay guryihii joogaan ma la ogolya oo beer loo kaydsado oo waxa weeyaan waardiye laga dhigto oo xoolo la raacsado la jir laga dhigto ma la ogolya sidoo kale qofki ay gurigiis uu jooga maxaa dembi oo soo gaari maxaa dembi ah oo soo gaari midda kale eyga ma kala baxsan yahayo kan cad iyo kan madow oo haba yaraatay aanan wax dhibac kale ama cadaan ama casaan ama wax kale ay la jirin iyo kan caday ma kala duwan yihiin kan yar iyo kan weyn ma kala duwan yihiin malaaigta iyo eyga calaaqada ka dhexaysa maxay tahay oo malaaigta guryaha soo gelitaankooda iyo ey ku jiritaankiisa howlahaasoo dhan ayuu imaamka cali raxmatullah abwaab u keeni doonaa laakiin ilahay fadligiis subxana wa tacaala ummadda soomaaliyeed guud ahaan eyga uma badno dad yaroo kooban oo muxuuah ku danaysta way jiraan laakiin uma badno oo eyga aad baa looga cararaa laakiin beryahan dambe waxaa soo baxday ama soo baxo la arkay dad bilbilow ah balada moogta mar un bay bilaabanaysaa eh, oo guryihii ay eeye u joogaan ayaa la arkay oo weliba khaasatan qolyahan qolyahan galbeedka ah ee la dhaqanka noqday amaba dhadhaajinaan oo ku dayanayaan wax xun bay dhaajinayaan oo aad u liidan xadiidka afar kun laba boqol iyo baabka sagaalaad marka baabulamri faradiis far ayuu baabkan u baab yahay biqatli ilkilaabi eeyaha in la laayo faradiis far ayuu baabkan u baab yahay marka hore ey in gam laga siiyo la baabi'iyo ayaa laisfaray wuxuu ku soo aroor waan akhrin doonaa insha allah tabaaraka wa tacaala waxaa laga soo reebaa iyo Eh, ikhtilaaf culama qaarkood oon yar ishaaranay waxbaan mari doona haduu ilahi qadar subxana wa tacaala xadii afarka laba boqol iyo lix iyo toddobaatanaad waa xadiis saxiixun bilafdi yuqtalu kalbu alxaa'iti asagiir wa yutraku kalbu alxaa'iti alkabiir lafdiga isaga ayuu saxiix ku yahay u imaamka leeyahay laakiin kan kale lafdi ahaan macna ahaan lagama hadlaya lafdi ahaan laakiin kan hore ayaa sax ayuu leeyahay yuqtalu waa la dili kalbu alxaa'iti beerta eygeeda asagiira ee yar oo waxaa beerta eyga yar oo jooga waa la dili ilan wax uu qabana ma laha shaqo ma qaban karo ugaar ma samaynayo waardiye ma samayn karo wamaa ilaa daalika wayutraku ah, kalbu alxaa'iti alkabiir beerta waxaa weeyaan eh, eh, yar beerta weynna yutraku alkalbu alxaa'iti alkabiir xaa'idkan marka beerta yarna waa noqon kartaa eyga yarna alkabiir iyo sagiirka marna waxaa loo celin karaa eyga yar marna beerta loo celin kara lakin aslaan eyga ayaa loo celina weyaan qala imam nas abarna kaiir ibn cubayd almadxaji wa iqa qala xadaثna mxamed bn xarb اkhawlani wa iqa can zubaydi maxamed ibn waliid azubaydi wa iqaة tabt can zuhri maxamed shab zuhri waa imaamkii qala akhbaranii ibn الsabaaq cubaydاllahi ibn الsabaaq اthaqfi wa iqa qaala akhbaratnii waxay warantay maymunatu bint اlxaariث radia اllahu taala ardaha um muminiin ana rasu rasulka sal slm qala rasuulkana wuxuu yihi lahu wuxuu ku yihi jibriilu ayaa ku yihi calayhi الsalaam jibriil ayaa wuxuu ku yihi laakina annaga haddii aan malaa'igta nahay laa nadkhulu ma galna beytan guri fiihi guriga dhexdiisa u ahaaday kalbun ay walaa suuratun sawar guri uu dhex yeela labadaba ma galna ayuu jibriil yihi calayhi salaam faasbaxuu waa bariistay rasul rasuulka sal slm yowmaidin maalintaas fa amara kadibna wuxuu faray biqatli kilaabi eyihii in la baabiyo la laayo xataa inahu isaga ilaa maa inahu rasuulkeenna layaamuru uu fara biqatli alkalbi eyga in la dila asagiiri ee yar yani eeyi xataa kuwa yara ilaa muxuu yihad hala laayo ayuu nabigeena waday calayhi الsalaatu wasalaam waa yahay xadiidka afar kun laba boqol toddobaatan iyo toddoba waa xadiid saxiixa qaala aimam nas caleyh raxmat llah akhbarna qutayb bn saciid ibnu jamiil bn ariif albaqani wa iqatu habt can malik ibn anas imam da alhijra can naafic mowla cabdilahi bn cumar can cabdilahi bn cumar bn khaaab radi allahu tacala canhuma ana rasul lah sal sl rsulka alle amara wuxuu faray biqatli اlkilaabi eeyihi in la laayo ya sheekh ma wax baan ka booda akhyaarta ya waxba kama boodin soo maha marka sheekha kitaabkiisa waa waa la soo galaye int adiga xaggeed joogtaa sifatulkilaab baabka ka horey fiiri baabka ka horey alkalbu yakulu min asaydi marka baab dhana markaa maqan gadaal ku jira laga yaaba inuu gadaal jira suuragal ah. inuu gadaal jira suuragal wallahu aclam way xadiidka afar kun laba boqol gadaal ma jira inuu kala hormaryaa suuragalla ah, nusakta qaar xadiidka afar kun laba boqol toddobaatan iyo toddobaad toddoba iyo toddobaatanaada ah, waa xadiid saxiixa qaala alimaam nasai alay mat akhbarana qutay ibn saciid can malik ibn anas mabda alhijra can naafic mawla cabdillahi bn cumar ibn cumar radi allahu tacala anhuma ana rasul rasulka sal sl amara wuxuu faray biqatli اlkilaabi eeyihi in la laayo hayra ma stuniya minha wixii lasoo reebay ay aanan ahayn oo qayb waxaa noo imaan doonta la reebi doono la dhihi doona noocyaha iyaga ah dhib ma lahan waa kalbu maashiyatin aw zarcin aw xaa'id iyo muxuu aha waa noo imaan doonta insha allah tabaaraka wa tacaala waay xadiid afar kun laba boqol iyo sideed iyo todobaatanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nasaci caleyh raxmat akhbarna wahbi ibnu bayaan alwasiti waa iqatun caabid qaala xadaanaa ibnu wahb cabdulahi ibn wahb almisri waa iqa weeyaan waliba faqiiha qaala ahbaranii yunis ibn zayd alayli waa iqa qaala wuxuu yidhi qaala mishaab zuhri xadaanii salim ibnu cabdillaah ibn cumar ibn khaaab radia allahu tacala canhum salim waa axad اlfuqahaai sabca fi lmadiina aw bilmadiina waqt الtaabiciin can abihi abis cabdillahi bn cumar bn khaaab radi allahu tacala canhuma qala u abdillahi bn cumar samictu rasuula اllahi salى اllahu slm raafican samictu waxaan ka maqlay rasul rasulka al sl slm raafican xaal uu yahay mid kor u qaaday sawta codkiisa ya'muru uliba fari biqatli kilaabi eeyaha in la laayo fa kaanat waxay ahayd alkilaabu eeyihii tuqtalu mid la laayo ilaa kalba saydin eyga ugaarta lagu ugaarsado mucallamka amooyene aw maashiyatin ama kan xoolo jirka xoolaha la jira intaan kana ka ahayn waa lalaan jiri weyaan xilliga nabigeena calaih slat slam marka wakhtigaas uu faray xadiid afar kun laba boqol iyo sagaaliyo toddobaatan xadiid saxiixa qala imam nas alي abarna qtay ibn saciid qala xadaثna xamaad ibn zayd ibn dirham waثiqaة habt can camr ibn diinaar waثiqaة habt xuja can ibn cumar radi allahu tacala canhuma ana rasul rasulka sal sl amar wuxuu faray biqatli kilaabi eeyihi in la laayo ilaa kalba saydin eyga ugaarta mooyane aw kalba maashiyatin ama eyga xoolo jirka ah mooyane baabu sifati اlkilaabi eyihii sifadooda iyo tilmaamtooda ayuu baabkan u baab yahay allatii taasoo umira la faray biqatliha in la laayo nooce waa nooca lalayna marka waa nooce xadidka afar kun laba boqol iyo sideetanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nasai alي mat abarna cimraan ibn muusa alleyثi waa saduuq qaala xadaثna yaziid ibn zurayc wa iqatu habt qaala xadaثna yunis ibn cubayd alcabdi wa iqatu habtun faadima waric can yunis weyaani can alxasan ibn abi xasan اbصri waa imaamkii can cabdillahi ibni mugafal radia allahu tacala canhu arda qala wuxu abdillahi ibn mugafal qaala rasul rasulka wuxu yih sal slm lowlaa ana alkilaaba eeya haddii aynan ahayn ummatun ummad oo min alumami ummadaha ilaahay aad khalqi ka mid ah la amartu waxaan fari lahaa biqatliha in la laayo in la tirtiro ayaan fari lahaa faqtuluu dila minha eeyaa xaggooda waxaa dishaan alswada kan madow albahiim ee weliba tiqta ah oo muxuu ahaa madowgiisa uu khaaliska yahay dila weeyaan wa ayumaa qowmin qolol arko ah ittakhaduu yeeshaan kalban ay laysa aan ahayn bikalbi xarin ay beer eh, u waardiyey ama beer ugu shaqeeyo aw saydin amaba ugaar aw maashiyatin amaba xoolo jir ah, aanan ahayn fa innahu isaga yanqusu waxaa ka naaqusa oo ka yaraada min ajri ajarkiisa kulla yowmin maalin la arkaba qiraaun hal qiraad ayaa ka naaquso saasuu nabigeen sal slam yacnii qiraadkii jabal uxud oo kale buurt uxud oo kale ayaa qofkii naaqis ka noqoni oo ajarkiisa hoosudhici haddii eygaas uu qof iska haysto waad aragteen eeyaha dee guryaha la buuxsaday oo gaalada lagu dayana waa imtixaan inkastoo annaga aad nooga madna lakiin meelahaas hadda aan ku arkayay yutoobiyada iyo balay soo dhigayaan baabu imtinaaci malaaikati malaaigta ka reebtoonka ee ka reebtoonta min dukhuuli beytin guri gelitaanka fiihi guriga dhexdiis u ahda kalbun ay ayuu baabkan u baab yahay guriga haddii ay uu ku jiro malaa'ig alla sooma gelayso xadiidka afar kun laba boqol iyo kow iyo sideetanaad waa xadiis saxiixa qaala alimaam nasacani abt akhbarna maxamed bashaar wabundar wahiqatu xaafid qaala xaddaana muxamed yacni moxamed ibnu jacfar gundar weeyaan wahiqatun saxiix kitaab wa yaxya ibn saciid alqaطaan wahiqatu habt qaala waxay yidhahdeen waa yaxya ibn saciid alqaطaan iyo moxamed ibnu jacfar oo gundar ah xadaana shucba waa imaamkii ibn xajaaj weeyaane can caliy ibni mudrik annakhaci wahiqa can abi zurcata ibnu camr ibni jariir albajali wahiqa can cabdilaahi ibni nujay cabdulaahi ibn nujay ibnu slma weyaan alxadrami alkuufi waa saduuq can abihi abihiis oo nujay ibnu slmata alkuufi alxadrami waa maqbuul can cali bn abi aalibin amiir اlmuminiin radia allahu tacala an arda can inabiy nabig wxu kuri sal sl qal nabigan wuxuu yidhi almalaa'ikatu malaa'igta ilaahay laa tadkhulu ma gasha beytan guri fiihi guriga dhexdii u ahda suuratun sawar walaa kalbun ay walaa junubun qof janaabo qabo xadiidkan wuxuu caddaynayaa saddex arrimood eygii la garay oo axaadiisteedi waa saxiixaynkay ku taalla sidoo kale waxaa weeyaan suuraddii iyo waa saas oo kale junubkan marka waxaa weeyaan ibnu nujay oo cabdulahi bn najay ayaa junubkan dhirar mxuu ahaa raaciyey culimada qaar waxay leein waa daciif sida noo iman doonta insha allah tabaaraka watacaala dacfi ayaa lagu sheegayaa oo qaar dacfi ay leeyihiin haddii ay daciif noqoto waaba kafa llaahu lmuminiina shara alqitaal weeyaan laga bax laakiin haddii ay saxiix noqoto oo ziyaadadaas junubta ay saxiix noqoto cabdillahi bn najay culimmadu waxay ku xambaarayaan qofka jaraabe intay ku dhacda aan marka dembe ka gelin weligiisba iyo abadan jaraabu geli janaabadii marka waa laraba in laga qubaysto sooma haddii aan laga qubaysanin oo qofku inuu saxd u rabana inuu ka weyse qaato oo kadib markuu salaada muxuu ahaa dukani ama salaatuleyl noqoto amaba ha noqoto salaad kale oo farad ah markaas ku qubays ka qabayst soomahayn laakiin qofka aanba danba ka lahayn oo janaabo hadday ku dhacda iyo hadday ku dhicin ay iskaga mid yihiin kaas gurigiis inay malaa'ig soo gelayn kaasaan lagu qeydi ay leeyihiin oo muxuu ah madanaystaha janaabada aanba danba ka lahayn xadiid afar kun laba boqol iyo laba iyo siddeetanaad waa xadiid qala imam aleyh amat la abana qutayba bn saciid wa isxaaq bn mansuur alkawsaj waa iqatun tabt labada waa iqatun tabt qutayba iyo isxaq bn mansuur labadaba can sufyaan ibn cuyeyna can zuhri maxamed shab zuhri waa imaamka can cubaydillahi bn cabdillahi bn cutba ibn mascuud waa iqatu muktir can ibn cabaas radi allahu tacala canhuma can abi alxa abu alxa waa saxaabiga jaliilka zayd ibn sahl alansaari radia allahu tacala anhu arda qaar wuxu hi abu alxa qaala rasul rasulka wuxu yhi sal sl la tadkhulu ma gashaan malaigtu malaigta alle beytan guri fiihi guri dhexdeedaahad kalbun ay walaa suuratu sawir weyaan xadiidka annaga guryaheena dee sawirro iyo waxbaadan baa iska jiri karee bal haliska telefoonadii ka wadbuuxaa moogta wixii marka imtixaanka ma yara xadiidka afarkun laba boqol iyo saddex iyo waa xadiid saxiixa qaala alimaam nas caleyh ramat abarna maxamed ibn khaalid eh, maxamed muxamed ibnu khaalid ibnu khaliy waa ninke ninkaas muxamed ibnu khaalid ibnu khaliy qaala xadaana bishir ibn shucayb alxamsi waaiqa can abihi abihiis oo شhucayb ibn abi xamزة oo iq ah can الzuhri mxamed shab zuhri waa imaamkii qaala akhbaranii ibn الsabaq cubaydاllahi ibn الsabaq alkilaaci waa saduuq aلhaqafi can ibn cabaasi radi allahu tacala canهuma qala wuxuu yidhi akhbaratnii isla ninka waa cubaydullah haddii cabaas radi allahu tacala anuma qal bn cabaas akhbaratnii waxay i warantay maymuuna bint اlxaari zawji الnebiy akhbaratnii waxay i warantay maymuunatu ayaa i warantay bint اlxaari ahayd zawji الnebiy nabiga xaaskiisa ahayd radia allahu taala ardaha ama zawju الnebiy ana rasul rasulka sl sl asbaxu waa bariistay yowman maalin waajiman isaga oo cajisan ama isagoo murugaysan maxzuun yani waajiman ay maxzuunan faqaalat waxay tihi lahu maymuunatu waxay ku tihi ay rasuul rasuulka allow laqad istankartu waan inkiray hay-ataka qaabkaaga mud yowm maantoo dhan habkaaga isaa tahay waan muxuu ahaa inkiray oo ilama qunidii waa sidaysay waxu jiraan fa qaala wuxuu yih rasulka sal slm ina jibriila calayhi الsalaam jibriil malakuljibriil kaana wuxuu ahday wacadani mid iyaboohay ii ballanqaaday an yalqaanii inuu ila kulmo alleylata caawa ama xalay inuu ila kulmo falam yalqanii ilama kulmin amaa wallaahi allaan ku dhaartay maa akhlafanii ballanta igmauusan bixin oo ballanka baxy kumaan ogeyn oo ballanta igmauusan bixin lakin wax kalo ambaa jiro weyaan qaal wuxuu yidhi fadalla wuxuu ahaaday nabigeena sal sl yowmahu maalintiisi kadalika saas murugadii iyo culayskii wuu saarnaa uma kadibna waqaca waxaa ku dhacay fii nafsihi naftiisa jaru kalbin canug ey oo taxta nadin lana armaajo annaga aan leenahay hoostiisa ah ku jira weyaan ama waxyaabaha waxyaro sariirharu samaysano dharka la saarta waa ay leeyihiin kobatiin waba noocaasa waa nadiga waa noocaas wax yara muxuu ahaa kor u yara qaadan oonan sariir ahayn oo dharkii wax la saarta weyaan hoostiisa inuu ku jiro ayuu nabigana xasuustay sala allahu calayhi waali wasalam fa amara buxufar bihi eygii yaraa fa ukhrija waa la soo bixiyey uma kadibna akhada biyadihi gacantiis wuuu ku qaaday maa ambiye ayuu ku qaaday oo fanadaxa bihi makaanahu booskii eyga uu ka soo kacay ayuu nabiga ku firdhiyey ku shubay calayhi salaatu wasalaam falamaa goortii amsa u waa bariistay oo galabaystay cafwan laqiyahu jibriilu calayhi salaam ayaa nabiga la kulmay alayhi slat slam faqaala lahu rasul wuxuu ku yidhi sal slm qad kuntu waxaan ahaa ama qad kuntu waxaad aheedda wacadtanii mid i ballan qaaday an talqaanii inaad ila kulanto albaari xali aad soo dhaafnay inaad ila kulanto malansayn maxaa kugu dhacay qaal wuxuu yidhi ajal haa walaakina anaga haddii aan malaaigta alla nahay laa nadhulu ma galna beytan guri fiihi gurig dhexdi u ahaada kalbun ay walaa suuratun iyo sawar qaal wuxuu yidhi fa asbaxa rasulla nabiga waa bariistay min dalika alyowm maalintaas way ka waabariistay fa asbaxa rasulula sl min dalika alyowm fa amara kadibna wuxuu faray biqatli kilaab eyihii in la tirtiro la baabi'iyo la laayo ayuu nabigana faray calayhi salaa slam baabu ruqsa ruqsa lisu rusqay ayuuba marka arrintaa waxay ahayd awalu lamri waa bilowga hore eyihii in gam laga siiyo la baabi'iyo ayaa lisfaray kadibna aruqsa ruqsayn lisu rusqeeyey fii imsaaki اkalbi eygi in la haysto lilmaashiyati arijirnimo oo arig inuu raaca in loo haysta inay bannaan tahay oo nabigeena calayh sala slam uu ka soo reebay ayuu baabkan u baabay xadiidka afar kun laba boqol iyo <coughs> afar iyo sideetanaad waa xadii saxiixa qaala alimaam nasaci caleyh raxmat lla akbarna swayd ibn nasr almarwasi waa iqatun qaala anbana cabdulahi wahbn mubaarak waa imaamka a taqaanin can xandala ibn abi sufyaan alqurashi waa iqat xuja qaala samictu saaliman mowla cabdilahi bn cumar iyo xadiidiis oo ka warramay can ibni cumar radi allahu tacala canhuma qala wuxu yhi abdilahi bn cumar qaala rasul rasulka wuxu yhi sal slem man qofkii iqtanaa kaydsada oo dhigto kalban ey guriga keensado oo su inta soo qabsada kadibna gurigiisa dhigto naqasa waxaa ka naqsaamo oo ka yaraada min ajri ajarkiisii uu shaqaysanayo kulla yowmin maalin arkaba qiraataan laba qiraad xadii ka hor muxuu ahaa hal qiraad hal uxudoo kale laba qiraad weeyaan ilaa daariyan mid tababaran oo mucallam ah oo usoo soo ugaara ma oo aw saaxiba maashiyatin ama qof xoolo u saaxib aho xoolihii uu ilaalin u dhowri intaa waxaanan ka ahayn qofkii ay gurigiisa keensado waxaa weeye ajarkiisii maalin kasta laba qiraad ayaa ka nusqaama ayuu nabig yihi sala allahu calayhi waaalihi wasalam allahuma mustacaan xadiidka afar kun laba boqol iyo shan iyo siddeetanaad waa xadiis saxiixa qaala imaam nascani ramt abana cali ibn xujr ibnu iyaas ibnu muqatil ibnu mushmaj mush mushamrij waa cali ibn xujirka ataqaanayn ba abtir loo qabtay maanta cali ibn xujr ibnu iyaas ibnu muqatil ibn mushamrij ibnu khaalid asacdi weyan waa iqatu xaafid can ismaaciil wahuwa ibnu jacfar ansaari wa iqatu habt can yaziid wa huwa bn khusayfata alkindi wa iqa qaala akhbaranii saa ibnu yaziid saxaabiga jaliilka radia allahu taala u arda anahu saa ibnu yaziid wafada anahu shani wafada calayhim waxaa u soo wafdiye u yimid sufyaan ibna abi zuhayr ashanaa'iyu ayaa wafdihaan ugu yimid waa saxaabi isna wa qaala wuxuu yidhi qaala rasu rasulka al wuxuu yidhi sala allahu alay waslem man ikhtara qofki kaydsado kelban ay laa yugni canhu aanan wax ugu taraynin zarcan xagga abuurka iyo beerta waardiyeynteeda iyo dhowraarimaynteeda walaa darcan iyo cadna xoolo muxuu aha la raacdo oo la maalo aanan waardiyeyntood iyo la jiritaankooda wax ugu taraynin naqasa min camali camalkiisa waxaa ka nusqaama kula yowmin maalin la arka khiraatun khiraat qultu waxaan yaa sufyaan sufyaanow anta adiga miya samicta ka maqashay hada hadalkan min rasu rasulk a sl sl qal nacmaha warabbi hada masjid masjidkan rabbigiisaan ku dhaartay nacam rasuulkeenna oo aan ka maqlan calayh salaa slaam man ikhtanaa kalban laa yugni canhu zarcan walaa darcan naqasa min camali kula yowmi qiraatun baab ruqsa fii imsaaki اkalbi lisayd hadda waxaan soo marnay marka in eyga loo haysan karo in xoola uu kula jiro oo raaci ku noqdo isagoo marka ugaartina waa kan xadiidka afar kun laba boqol iyo lix iyo siddeetanaad waa xadiis saxiixa baabka uu hoos yimaada waa taqaanaa baabu ruksa ruksa ayuu baabkan u baab yahay fii imsaaki alkalbi eyg in la haysto lisaydi liajli saydi inuu ku ugaaro awgeed in loo haysto wey xadiidka afar kun laba boqol iyo lix iyo siddeetanaad waa xadiis saxiixa qaala imaam nas alي mat abana qtayb bn saciid qala xadaثna leyt ibn sacd almisri alfihmi wa iqaة faqiih can naafic weliba muxuu ahaa faadil ah can naafic mowla cabdillahi bn cumar wa iqaة faqih bn cumar radi allahu tacala canhuma anahu cabdillahi bn cumar xadidku waa rubaci u arkaysan qutayba leyt ibn sacd naafic iyo ibn cumar anahu cabdulahi bn cumar samicahu wuxuu ka maqlay yquul isagoo anahu isaga ibn cumar anahu isaga samicahu wuxuu ka maqlay naafica ka maqli yaquul isagoo leh ina rasuula rasulka sala allahu calayh wali wasalam qaala man qofkii amsaka qabsado oo kaydsada kalban ey ilaa kalban ey mola daariyan ee tababaran oo gaar looga talagelay ow kalba maashiyatin ama ey xoolo jir ah, naqasa waxaa ka nuqsaa min ajrihi ajarkiisa kula yowmin maalina ka qiraataan laba qiraataan annaga xoraan ajarkeenna dee waa iska yaro iska kooban oo ahaa kuwii haddii marka maalintiiba hal qiraad ama laba qiraad quruf lagaa siisto maxaa kuu hari janaaze markii aad ku tukato hal qiraad baa lagu siiyey waa tira adday laba qiraadaa lagu siiyey maalin kasta janaaze laguma tukada waxaa laga yaabaa camalkeenu inuusan aad u badnayn marka haddii maalin kasta marka hal qiraad ruf ku kale ruf laba waxaa kada waa imtixaan wixi dhan waa iska dhammaanayaan marka eeyaha iyo wixii la midka in laga fogaado ayaa runtii qofka waric ah oo xalaalmaradka u haboon weyaan wax kale oo booska kugala ayaaba tuurani marka in ilaahaybaa mxuu aha wax deeqe in duurka laga maro xadiika afarkan laba boqol iyo toddoba-iyo sideetanood xadii saxiixa qaala alimaam nasri alay ramat lla cabdiljabbaar ibnu cala albasri laa ba'sa bihi qaala can sufyaan ibnu cuyeyna qaala xadaana zuhri can saalim ibni cabdillahi bn cumar can abiihi cabdillahi bn cumar khaaab can nebi sal sl qal nabgeen wuxuu yidhi man iqtana qofkii kaydsado kalban ay ilaa kalba saydin ay ugaar loo kaysana aw maashiyatin ama xoolo jirnimo naqasa waxaa ka nusqa min ajri ajirkiisa kulla yowmin qiraatan laba qiraad baabu ruksa ruqsa baabkan u baabiye rusqadii xoolo jirnimadii soo marnay kii ugaarta marnay kii beertiyaa kan marka baabu ruksa ruqsa ruqsa ayuu baabkan u baabiye fii imsaaki alkelbi ayg in loo haysto alxardi liajli xardi beer awgeed loo haysto xadiidka afar kun laba boqol iyo siddeed iyo siddeetanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaamu nasai cali ramatullah akbarna maxamed bashaar wa bundaar qaala waa iqatun xaafid tabcan qaala xadaana yaxya ibni saciid القطاء وثيقة ثبت عن ابن أبي عدي محمد إبراهيم بن أبي عدي وثيقة ومحمد بن جعفر وغندر وثيقة صحيح الكتاب عن عوف ابن أبي جميلة العبدي وثيقة رمي بالقدر عن حسن ابن أبي الحسن البصري عن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال وحير عبد الله بن مغفل أما عين نبي نبي حكر صلى الله عليه وسلم قال نبي وحيري من قفك اتخذ سميسته كلبا أي إلا كلب صيد أي أغار معين أو ماشية محولة أو زرع أما أبور نقص وحكى نسخة من عملي عمل كيس كل ma in arka qiraatun qiraat weya xadidka afar kun laba boqol iyo sagaal iyo sideetanaad waa xadiis saxiixa qaala imam aa abarna isxaq ibn ibrahim alxamdali wa iqatun habtan xujatun imaam weeyaan qaala ambana cabdurazaq ibn hamaam salaan wa iqatun xaafid qaala xadana mac bn rashid alazi wa iqatun habtun faadil can zuhri maxamed shab zuhri waa imamka can abi salamata ibn cabdiraxmaan ibn cawf wa iqatun muktir can abi hurayrata radia allahu tacala anhu ardah can rasuul rasulka wuxuu ku oray sal rsulken wuxuu yidhi man qofkii ittakhada samaysta kalban ey ilaa kalba saydin ey ugaar loo darbay oo loo diyaari mooyane aw zarcin amaba abuur inuu waardiyeeyo iyo beer aw maashiyatin ama xoola inuu waardiyeey naqasa min camali camalkiisa waa ka nusqaama kula yowmin maalin arka qiraatun hal qiraat weyaan xadidka afar kun laba boqol iyo sagaashanaad waa xadii saxiixa qaala alimaam anasai caleh ramat akbarna wahb ibnu bayaan alwasiti waa caabid qaala xadaana ibnu wahb cabdilahi ibnu wahb almisri waa iqatun qaala akhbarna yuunus ibn ziid alayli qaal ambana ibn shahab zuhri can saciid ibn musayab can ibn cabaas can abi hurayrata radia allahu tacala canhu arda cabdiraxmaan bin skri dowsi can rasul lah sl sl qa rasulkan wuxuu yidhi man iqtana qofkii kaydsada kalban ay laysa anan bikalbi saydin ay ugaar walaa maashiyatin xoola walaa ardin dhul oo beer weeyaane fa inahu isaga yanqus waxaa ka nusqaa min ajri ajarkiisa qiraaaani laba qiraad kula yowm maa la arka weyan xadis afar kun laba boqol iyo <laughs> iyo kow iyo sagaashanaad waa xadiis saxiixa قال الإمام النسائي عليه رحمة الله علي بن حجر وثقة حافظ قال حدثنا إسماعيل علي بن جعفر صومرني قال محاوية حدثنا محمد بن أبي حرملة القرشي وثقة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم عنهما ورحم جميع الرواة قال وحير عبد الله بن عمر قال رسول رسولك الوحير صلى الله عليه وسلم من اقتنى قفك كيتذا كلبا أي إلا كلب ماشية ay oo xoolojir mooyane aw kalba saydin amaba ay ugaar mooye naqasa waxaa ka nusqa min camali camalkiisa kula yowmin maalin arka qiraatun qiraat qaala cabdullahi wuxuu yidhi wa qaala abuu hurayrata abuu hurayra wuxuu yidhi oo ku daray aw kalba xarin amaba ay oo beerta loo qabsado mooyane intaas marka waxaan ugu soo gudubna ikhwaan ikiraam mas'ale muhiim ah maxay ta masalada iyada ay in guriga la keensado xaaja la'aan waa muxaram lama ogola waa qodobka koobaad in gurigaada aad jooga ey iyadoo xaajo haba yaraato ayna jirin wax dan kuugu qasbi ayna jirin lama ogola waa qodobka koobaad qodobka labaad saddex sinfi axaadiista nabigeena calayhi salaa sl ama saddex nooc oo ay haysasho ah ama saddex danood axaadiista nabigeenna ku cad calayhi salaatu wasalaam kan koobaad oo ah in qofka uu ku ugaarsani tucalimuunahuna mima calamakum اllah ayadda qur-aankeed ayaa noo banaysay waa qodob qodobka labaadna kalba maashiyatin xoolo jirnimo inuu xoolo ku raacay ood ku waardiyeyn ruwaagi iyo wi lamidkaa iyo duucada iyo balaaydu kaaga waardiyeynaya wixi dhumi laha hata isku celinaya tan saddexaadna aw zarcin aw ama xarin beertii ayuu ku waardiyeyni beerti ayuu ku ilaalini tuugadii iyo wi lamidka ayuu ka waardiyeyni saddexdaas marka axaadiista nabigeena ayaa ku cad calayhi salaat slaam waa laysu rusqeeyey iyada dhib ma lahan in sha allahu tabaaraka wa tacaala iyada oo layska ilaalina de nijaasadiisii wix la midka ahaa qodobka labaadna kaas weyaan qodobka saddexaad waxaa noo imaan doona eygii in loo qabsada oo howl kale loo haysto howl kale in loo qabsada ayaa noo imaan doonta insha allah tabaaraka wa oo ah in eygii uu xiraasa kuwaardiye guud ahaneed in loo qabsado in loo haysto oo kale wanoo iman doona insha allah tabarak wa tacala tafsiilkiisa waaya baabu nahyi reebadiskarabi baabkaan u baabay can tamin kelbi eygi marka ma la iibsan karaa maya lama ogolo eygi in laga ganacsado ey aad iibiso laga iibsado haakada maya lama ogola xadiidka afar kun laba boqol iyo laba sagaashanaad xadiid saxiixa qaala alimaam nasai alay amatullah akbarna qutaymin saciid qaala xadaana aleyt bn sacd almisri alfihmi can ibni shaab الzuhri can abi bakr ibn cabdiraxmaan ibn اlxaariث ibn hishaam wa iqatu faqihun caabid anahu samica wuxuu ka maqla abu mascuud albadri abu mascuud cuqbat ibn camr albadri weeyaan saxaabiga jaliilka radia allahu ta qal wuxuu yidhi ninka la yihahdo abu mascuud nahaa wuxuu diiday rasul rasulka al sal slm can aman kelbi eyga lacagtiisa ayuu nabigeena diiday ala sl slam lama ogola in la cuna in la iibsada ama lasoo muxuu aha lama ogolo lacagtiisa in la isticmaal lama ogola kow tan labaadna wa mahru lbaqiyi haweeney dhilada ah wixii loo siiyo dhilanimadaas wii lagu siiya ay kusoo qaadatan iyadana waa muxaram lama ogolo weeyaan tan saddexaadna wa xulwaanu lkaahin ninka faallowga ah amaba kaahinka oo kitaabgaablowga loo yaqaano waxyaabaha kuhaanada uu kusoo qaatay curaafa uu kusoo qaatay iyadna waa muxaram lama ogolo weeyaan saddexdaas qodoba nabigeenna calayhi salaa slam wuxuu diiday wixii lagu soo qaata inay xaaraan tahay ragga saxaabada nabigeena ragga dabaqay arrinkaas waxaa ka mid ahaa abubakr sidiiq radia allahu tacala anu arda maalin maalmaha ka mid ah nin jaahiliga isyaqaaneen ayaa wax siiyey isagaa ka warram wuxuu leeyahay markaan jaahiliga aan joognay ayaa waxa weeyaan nin ayaan iskaga dhigay inaan dabiib ah ama kaahin ah curaaflow ay aan ahay kadibna ah, marka waxbana kama aqoon yidhi waaun dee afmishaarayna ayaan la galayo kadib afmishaarey kadibna xoolo waxbaan u sameeyey ninkii marka anigoo hadda muslima ah soo islaamay ayaad waxa weeyaan aan kulannay kadibna abaalkii aan u galay berigii afinshaarnimada beenta aydan u galay ayaad wax igu siiyey cunadiiya marka aan cunu yidhi ninka la yihahdo abubakr sidiiq kadibna markaas arrinkai ayuu ka qoomamay markaasuu ismatajiyey ismatajiyey ismatajiyey weliba wuxuu ku dhaartay ilaahay baa ku dhaartay haddii ay luqmada ayada naftayda xataa xitaa naftayda inay soo baxda mooyn haddii ay soo bixi lahayn naftaan la soo bixin lahaa oo naf haba iga robadda ha iga dhacdaba yani in nijaasadaas iyo muxuu ahay xaaraamta inta arooshii ku baaqan ahaan lahayd aanba dhinta oo ismatajin lahaa ayuu leeyahay radia allahu taala warda marka saddexdaas nooc wixii ku soo arooro lama ogola in la qaata wax la ogolyahay ma ahan xadiidka afarkun laba boqol iyo iyo saddex iyo sagaashanaad waa xadiis saxiixa qaala alimaamu nasai alih ramat lla akhbarna yunis ibni cabdillah cala sadafi wa hiqa qala xadaana ibn wahb cabdulahi ibn wahb ilmisri waa iqatu xaafidu alqurashi weyaan iqatu xaafid weyaan faqiih weliba caabida faqiihnimana ha ka fogeyni qaala ambana macruuf ibnu suwayd aljudaamiyu waa maqbuul ana caliy ibnu rabax allakhmiya xadaa wuxuu waram waa iqe anahu isaga samic inuu ka maqlay abaa hurayra cabdiraxmaan sakr dawsi raawiyat alislaam yaquul isagoo ale ayuu ka maqlay qaala nabi nabig u sl slm laa yaxilu ma banaana amanulkalbi eyga lacagtiisa ma banaana o walaa xulwaanu kaahini kitaabgaabalowga ama curaaflowga xoolaha u qaatana ma banaano walaa maalulbaqiyi haweenayda dhilada ah, wixii loo siiya dhilanimada lagu siiyana iyadna in la cuno ma banaan xadid afar laba boqol iyo afar iyo sagaashanaad waa xadid saxiixa qaala alimaam nasai alay mtla akhbarna shucayb bn yuusuf annasai waa saaxib xadiid can yaxya bn saciid alqaطaan can maxamed bni yuusuf alkindi waa tabt can saai bn yaziid السائب بن يزيد وصحابي جليل رضي الله تعالى عن رافع بن خديج ورواية صحابي عن صحابي الأنصاري وصحابي اسنا قال وحي رافع بن خديج خديج قال وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم شر الكسب شقاء تنugu sharta badan مهر البقية haweeneyda dhilada ah wixii dhilnimada lagu siiyo oo meherka meher aan loo siiya weeyaan iyo thamanu kalbi eyga lacagtiisa iyo kasbu اxajaami qofka toobinka sameeyo kasabkiisa labada hore liskuma hayo laakiin middan dambe waa masale khilaafiah lianna nabigeena calayh sala slam xaajat ulidaac iyo xataa xiliyada dambe zaman xudaybiya iyo xiliyo badan nabigeenna ixtajama wa alxajaama ajrahu fi saxiin nabigeena calayi slat slaam qofkii xajaamka ahaa oo xijaamada samaynay wuxuu siiyey ajarkiisi marka waxaa weeyaan asal ahaan in la diidaya laga yaaba oo tan lagu naskhay waxaa kaloo maydna suuragala ah, nowcan ma wax la yar aqoonsado dhiig iyo waxyaaba un adiga imtixaanu faraha kula jira qofka moogta wax laga yara haboon yahay waana la dhihi karaa oo xadiisaas kale ayaa marka ah, khaas yeelaysa ama nasakhaysa wallaahu aclam waaya laakiin labadan hore ayaga hadal ma lahan baabu ruksa rusa laysu ruskhay ayuu baabkan u baab yahay fii amani kalbi saydi eyga ugaarta loo darbay oo loo diyaariyey in dhaqaalihii ka soo gala qofka eh, in la isticmaali kara iyuu baabkan u baab yahay wuxuu ku soo arwa arki doonaa xadidka afar kun laba boqol iyo shan iyo sagaashanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nasai alay mt akbarna ibrahim ibn xasan almaqsamiyu wa iqa qaala xadaana xajaaj ibn xamed alacwar wa iqatu saxiix kitaab can xamaad ibnu salamata wa iqatu caabid waa taqaanaan can abi zubayr maxamed ibni muslim tadrus wa saduuqu yudalis can jaabir bn cabdillahi radi allahu tacala canhuma ana rasul sl sl nahaa nabigu wuxuu diiday can amani asanuri sinawr miya sinawr asinawr nacam nabiga wuxuu diiday alayh sl sl naha wuxuu diiday can amani asinawri bisada iyo hirada iyo anyuurta mukulaasha waxaan u malaynaa haddii soomaalida hadda sheega la yihahdo magacyo badan ad sheegaysaan bisad yaanyuur makulaal aha ya eh? nyawna waa la lahaa <laughs> ya eh? ah, eh, maay hadii lagu magacaabo nyawga dad baa saas moogta dhaha axsanta waa dhawaaq weyaan waaya marka alcumuum waa kaas bisadaas dhaqaalaheeda in la cuno nabigeena ugu diiday calayhi salaatu wasalaam oo laga ganacsado iyo walkalbi eygi ilaa kalba saydin ilaa kalba saydin eyga ugaarta ma oyane kow hhy qaala wuxuu yidhi abu cabdiraxmaan abu cabdiraxmaan markaa faraha la soo galay waa taqan abu cabdiraxmaan waa alimaam anasai aleh raxmat wa xadiidu xajaaj xajaaj ibnu maxamed alacwar xadiidkiisa can xamaad ibnu salamata uu ka wariyey laysa ma ahan huwa isaga biai xadii saix ma ahan maxaan saxiixayn marka waxaan saxiixayn waxaa weeyaan eh, ilaa kalba saydin oo muxuu ah, istinahaas uu soo arooriyey ayuu diidayaa marka ilaa kalba saydinta buu diidayaa alcumuum xadiidka macnihiisa waa macno iska saxiixo ishkaal weyn ma lahan xadidka afar kun laba boqol iyo lix iyo sagaashanaad waa xadiis eh, xasanan saxiixa qala imam nas abarna camr bn cali falas waiqat xaafid xadana ibnu sawaain wa maxamed ibn sawaain asadusi wa saduq rumiya biاlqadr qala xadaana saciid ibn abi carawat waiqat xaafid lahu tasaaniif kaiir tadriis waاkhtalط can abi malik abu malik waa inagu cusub malik mujadan waa cubaydullah ibn اkhnas alashjaci wa saduq qala ibn xibaan inahu yukhطi can amr bn shacaybi ibn muxamed ibn cabdilahi bn camr bn caasi radia allahu tacala canhuma waa saduuq can abihi abihiis oo shucayb ibn muxamed ibn cabdilahi bn camr caas waa saduuq isna can jadihi awogeyso cabdilahi bn camr caas wey aljadd taani waay oo markii laga tariyo ninka la yihahdo camar iyo shucayb awogiis noo noqonaya can jadihi awogiis cabdilahi bn camr caas radi allahu tacala canhuma almuktir ana rajula nin bacata nabiy nabiga n sal slm faqal wuxu ya rasul rasulka allow ina lii ani ay ii sugnaatay kilaaban eeyo ayaan leeyahay mukalabatan ay mucalamatan wax la baray ee tacliinsan faaftinii fiiha fatwo iga sii oo oh, xukunka sharciga wuxuu ka qaba ii sheeg nabi allow qaal wuxuu yidhi maa amsaka calayka wuxuu kuu qabta maa amsaka calayka wuxuu kuu qabta ay kuu qabtaanna kilaabuka eeyahaada fa kul cun weeyaan eeyihii adiga aad lahayd waxay kuu qabtaan cun waa markii aad bismi illahi tirado saa ku dirto ah, waxbana ay ka cunin qeydka hore ayaa xihan qultu waxaan idhi wain qatalna haba dilayna qaal wuxuu yidhi wain qatalna haba dilayna aftini nabi allo iga fatwo oo ii waran fii qawsin wii qaansa aan ku disho iga waran qaala wuxuu yidhi maa radda calayka wuxuu kuu soo celiyo oo kuu qabta sahmuka leebkaada fakulcun weyaan falaarti ad tuuratay ood bismilahi tiri waxay kuu xabisto oy kuu qabata oy kuu disho cun weyaan qaala wuxuu yidhi wain taqayaba calaya haddii falaartayda ku dhufto oo xataa muddoba ha iga maqnaada miya alaartia leeb raadkiis oo hayra sahmika leebkaadaanan ahayn inaad leeb kale ku aragto waa baab kale laakiin haddii leebkaada uu ku jiro muddo baa kaa maqnaadee waad cunaysaa weyaan aw amaba waa qaydka labaade ah, tajidahu tajidhu aad la kulanta maa lam tajidhu haddii aadan la kulmin fiihi aad kala kulmin fiihi isaga ahara sahmin leeb raadkii hayra sahmi ah, leebkaad ahayn iyo fallaartaada aw tajidhu aadan la kulmin qad salla isagoo soo uray ay qad salla waxaa weyaan yacni qad intanna isagoo soo uray oo muxuu ahaa galluunkii iyo wixii ay galeen dee wixii bedelmay taasaga looma dhowaanayo cudur iyo balaa laga qaaday moogta qaala ibnu sawa wuxuu yidhi maxamed sawa wa samictu waxaan ka maqlay xadiidkan min abi maalik marka hore ibnu sawaaga moogta saciid ibn abi caruwa ka maqlay haddana mar labaad wuxuu leeyahay waxaan ka maqlay saciid ibn abi caruwa ayuu dhexda ka bixiyo saciid sheekhiisa ayaan ka maqlay oo ahaa abi maalik ayaan ka maqlay cubaydullah an min abi malikin cubaydillaahi ibn akhnas ayaan ka maqlay can camr ibni shucayb can abihi can jaddihi can الnabiy salى اllahu alayhi waaalihi wasalam intaas ayada marka cashirkeena caawa halkaas ku gabagabooba kullina waxay ka hadlaayeen oo waxaa weeyaan arrinta ay ku saabsanayd eygi iyo xukunkiisii iyo waxaa weeyaan wuxuu ugaaro iyo wax ka bannaan iyo waxaanan ka banaanayn ayaa laga hadlayay marka haddii wax su-aal ay jiraan inkastoo ey hadda wax su-aal badan ood ka weydiinaysaan aynay jirin <laughs> marka marka waxaa weeyaan <laughs> waa ka jawaabayn haddii kalena cashirka waa layska joojini ya sheekh maba yaa yaqaanaba ah. <laughs> eyga sooma eyga koleyba waa la iska ilaalini xitaa najaasanimada maog tahay eyga koleyba axaadiista nabigeena ala sl slam idaa walaqa alkalbu fii inaai axadikum war ma lahna isaga hadal ma laha marba waa lagu gala waa in wixii u gala la daadiyo toddoba jeer la dhaqa mid muxuu hataa caro lagu daro soo maaha awl dheer waa marka eyga u taallaa nin tuurla <laughs> nin tuurla sida u saxda mid kale duu tababaran waaa laga yaabaa in waalkii xataa waalkiisa uu gooryahaan isaga haysto ood haba yaraata muxuu ahaa eh, cabdirashiid u yar eh, u yar cabdirashiid u yar sman marka waxaa weeyaan eh, waxaa weeyaan waalkii marka xataa in la yidhaha waalkan adaa iskale eyo waalkan walaalin ha u dhowaan oo saa lagu tababara laga yaaba uusan waxa kalo farsa markuu cuno rabana uu si mucayana lagula heshiiyo oo sidii aad sameeyo marka waa suuragal haddii tababaran yahi waa suuragala ah inuu isku sarjaami waxyaabihii kale telefoonada may may waan carabkayga iga dhacay laakiin dee masalada telewaatii aan ka soo moogta wax badan ka soo hadalnay ayada sawirkan waa masale khilaafiya hal mar hal mar qalbigay kuma degin sawirradaan hadda la isticmaala inay bannaan yihiin hal mar allah ka dhige laakiin waxun qalbigaada maaxaaka fi sadri weyaano laakiin kolley waxay noqonaysaa culimmadii un fatwadoodii unbaan insha allah u daynaynaa talo kale oo weyn meesha ma taalla lianna culimmada waxay fatwoodeen eh, in eh, qofkaas sawirkaa la sawaraa in loo qaybiyo daruuriyaad iyo xaajiyaad iyo taxsiiniyaad wax daruuri oo nafta ay u go-eyso oo hadda tees iyo kitaab burashada iyo wix la ah maba de eh, maba dhaqan karti waa lagu dili ama lagu iri ka isaga waa daruuri inuu banaan yah iskuma hayo ya may waxaan sheegaya sawirkan caadiga oo horta fooda kan caadiga marka midkan labaadna waa kan oo basaborki wii lamidka iyo laysanadaad kushaqaysana sawir lagu dhijinay waxyaaba lamidka kan saddexaadna waxaa weeyaan midkan iska tamashlaynta oo meesha la istaagaba igu dhufi igu sawirka marka kaasna sheekh wuxuu yidhi waa muxaram sheekh ibnu cuthaymiin caleyh raxmat ullah laakiin waxaa laisku hayaa midkaas inta wuxuu ka hadlaya isaga fotograafkan caadiga ah laakiin midkan telefoonada ku dhex jira taas waa tan mishkiladda hadda ay ka taagan tahayo suuya isaga marka wax hadda aan fatwoodaani oon maanta aan hadda sheegi kara on dhihi kara waa xaaraan waa jaa-is gacankuma haya ilaahay baa igu ogsoon qalbigayga welina kuma degin weligii hal mar laa ka dhigi kuma degin nacam nacam sheekh nuur Ah, nacam xaajiyaad baa la raacina kaas xaajiyaadka la raacina isaga xaajiyaadka daruuriyaad maa xaajiyaadka xaajiyaadka la raacinaya nacam hmm? aktar naas a waa sax imtixaanka na haysta ma yara habeen alla asturo imtixaanka na haysta runtii nacam sheekh ha leeb